isaga xadaa uu ka soo diriyey minhu xaggiisa alficlu ficilka ficilkaa xaggiisa ka dhacay ficilkaa soo diriyey minhu qofka xaggiisa uu ka soo diriyey sax wey aw qaama ama ficilkaa ku qumay bihi qofkuu ku qumay ismu faacil ayuu halkan uga hadlaa isfaacil waxaa la yidhaahdaa ma dalla calىa xadaثin wa صaaxibi waa isim tusa dhacdo iyo qofkii dhacdadaas u saaxiibka ahaa haddaan idhaahdo aakilun mid wax cunaa waxay tusaa isimkaas aakilun laba shay wax cunid waa xadadka iyo qofkii wax cunay shaaribun waa sidaas shaaribun haddaan idhaa mid wax cabaa laba shayuu tusaa wuxuu tusaa wax cabid iyo qofkii wax cabayey labu tusaa maa dalla calaa xadain wa saaxibihi aa la idhahdaa wa huwa isim faacilkii maa lafdi weeye shtuqa laga soo qaatay min mudaaricin uu yidhi mudaaric waxaana la og yahay mushtaqaadda waxaa laga soo qaataa masder masdera asalka ah haddana wuxuu leeyahy waxaa laga soo qaatay mudaaric marka way jiraan culamo qabaan msderka laga masderka waxaa laga soo qaatay ficilka laakiin ismfaacilka ismafcuulka mudaarica laga soo qaatay culamo sidaas qabaan waa jiraan laakiin waxay culummadu badan yihiin dhammaan waxaa laga soo qaatay waa masderka laakiin marka laleeyahay mudaarica laga soo qaatay mudaarica ayuu shabaha ismfaacilku xagga zemanka xagga zemanka waa kala mido xaalo iyo istiqbaalu tusaa sidaas daraaddeeda ism faacilka marka aan alo ku jirin inuu camal falo maxaa loo shardiyaa inuu xaalo iyo istiqbaal mid tuso waana sidii mudaaric lagu yiqiin xaalo iyo istiqbaal marka macnahaasa xagga zamankaaha kala dhexeeya macnahaasaa kala dhexeeya wa huwa ism faacilku maa lafdi weeye ushtuqa laga soo qaatay min mudaaricin mudaaricaasoo mabniyin loo dhisay lilfaacili marka ism faacilka ficilka laga soo qaadana ama uu la macnaha yahay waa ficil mabniyu lilfaacil ah oo faacilkiisii waxa weeyaan aan laga jaahil noqon liman qofaana loo soo qaatay xadaa uu ka soo diriyey minhu xaggiisa alficlu ficilku qof ficilku xaggiisa ka dhacay isagaa sameeyey qofaa wax akriyey qaari'un qofaa wax qoray kaatibun qofaa wax dilay qaatilun qofaa seexday naa'imun qofkii ficilku asagu ka yimid oo ficilka sameeyey aa loo soo dhambashaa ow amase ficilka asagu ma samayne qaama bihi ficilkaa ku qumay waxaa dhici karta isim faacilkan xadadka isagu ma samayn sida meyit oo kale waa isim faacil fiiri isagaa miyaa dhimashada sameeyey qofku maya ma samayn mariid oo kale jirada ma sameeyey ma samayn ee waa sifo ku quntay qofka marka sida ficilkuba uu yahay oo faacilka laftirkiisa asaalataba lama yidhaahdo liman wjad اficla lama yidhahdo kaliya ee waxaa la yidhahda liman wjad اficla ow qaama bihi اficlu marka horeba faacilku sida yahayba maahan cid ficil samayday kaliya faacilku ee labuu noqdaa kii ficil sameeyeyna waa noqdaa mid ficilku ku qumayna waa noqdaa oo waxaa la leeyaha maata zaydun zayd waa dhintay zayd masagaa dhimashada sameeyey ma samayna waa sifo ku quntay wey marka horaaba faacilku siday ism faacilku waa sidaas marka waa qof ficilku ka soo diriyo ficilka asagaa sameeyey liman xadaa minhu alficlu sida daaribun ow qaama bi ficilku waa ku qumay oo waa ku duldhacay wa huwa ismu faacilkii min athulaaiyi saddex xarafle xaggiisa xaalo uu ka ahaaday fi lhaalibi sida badan calaa wasni faacilin ayuu ahaaday sida badan wuxuu leeyahay sidaas si aan ahayn inuu ku yimaadaa badan oo la arka iyaduna oo dhici karta sababtoo ah faacil waxaa qiyaaska ugu yimaadaa waa facala muطlaqan iyo facilaad mucadaa waxaa qiyaaska ugu yimaadaa faacil hulaasiga oo qiyaaska ugu yimaadaa waa facala muطlaqan macnaha facala mucadaa iyo facala laazima facala labadu waa ku timaada haddii uu mucad yahayna daraba daarib wey hadduu yahay laasimna qacada qaacidun jalasa jaalisu wey waxaa kaloo ku yimaada facile oo mucadda oo mafcuul qaadayda sida shariba fa huwa shaaribun oo kale calima fa huwa caalimun oo kale kuwaasa qiyaas ugu yimaada laakiin facile oo facile oo laasim ah ma badna inay ku timaaddo waana ku timaadda oo faacil waa ku timaadda laakiin ma badna waxaa u badan facile oo laasim ah waa afcala iyo faclaan iyo facil saddexdaasaa ku badan kuwo kalena waa arki doonaa saddexdaasaa ku badan faciladu markay laasim tahay faclaan iyo afcal iyo facila ah ku badan laakiin faacilna waa ku timaaddaa laakiin kuma badna faclana faclun iyo faciila ugu badan ay ku timaaddaa facula faclun sida sahula waa fududaaday fahuwa sahlun sacuba waa adkaaday fahuwa sacbun karuma deeqsiu noqday fahuwa kariim ah, marka faculah ism faacilkeedu faclun iyo faciila u badan marka faacil waxaa haalibka ugu yimaado iskale faacil waa facala muطlaqan iyo facila mucadaa wuxuu ku yidhi wahuwa ismu faacilkii min athulaaiyi xaala uu ka ahaaday fi lqaalibi sida badan calaa wasni faacil ayuu ahaaday tusaalu kusii wadaalika tusaalihii naxwu naasirin mid gargaara wey naxwu naasirin nasara waa gargaaray waa facala fa huwa naasiru صaxiix iyuu kugu miaalay ama saalimkii dheh wa waariثi mid wax dhaxlaa misaalkiiyuu kugu miaali waxa weeye muctal fa oo facila wariثa waa dhaxlay waa facila oo mucadaa oo misaalna muctalfa bilwaaw ah waa dhaxlay fahuwa waariثu waa mid wax dhaxlaa wamaadin mid wax taaga kana mudaacafkiiyuu kuugu misaaliyey maadda waa taaga yamudu fahuwa maaddun asluhu maadidun faacilun maadidun isagoo labada daal mid ka hore xarakada ka tuur lidalab اidqaam waa laga tuuray maaddun uu noqday iltiqaa saakiniina dhacay oo alifta ka horeedana waa sukuunsan tahay labada daalna mid ka horey waa sukuunsan yihi laakiin waa loo daayay maxaa yeele waa calaa xaddi iltiqaa sarakeniin calaa xaddihi wey waa la ogol yahay mar haddii labada xaraf mid ka horeeya uu yahay xarfuliin hadduu yahay macnaa xarfu cillo sukunsan hadduu yahay kan dambeeyana uu yahay xaraf ku idqaaman xarafku jinsiya waa iltiqaau saakiniin calaa xaddihi waa la ogol yahay wa raadin raadinna muxuu kuugu miisaaliyey naaqiskii uu kuugu miaaliya radiya waa raadi noqda yardaa waa raadi noqona fa huwa raadin asluhu raadiyun ka qaadina weeye iclaala qaadin marka ilaali ilaala qaadin iclaala qaadin iclaali waxaa leedahay asluhu raadiyun usidqilati damatu calaa xarfi cila yadi marka damada iyo kasrada ku culusta waa laga xadfay iltiqaa saakaniina dhacay oo yadiina waa sukunsan tahay tanwiintiina waa nuun sukunsan yaadiyaa la xadfay markii la xadfay qaadin ay noqotay calىa wasni faacin ay noqotay iclaalkaasna maxaa la ihahdaa iclaalu qaadin a la yidhaahdaa wawaafin wuxuu kugu miaaliyey lafiif mafruuqa uu kugu miaaliyey wafaa uu ahaa wawaafin asluhu waafiyun sidii oo kale waxaad tidhahdaa cila iclaala qaadin sidii qaadinaa loo cilaaliyey waafiyun uu ahaa usidqilati damatu calaa xarf cila faxudifaad faltaqaa saakinaan markaasaa yaadii la xadfay wa daawin mid gaajoon wa daawin mid bog laalan ama mid gaajoon asluhu daawiyun ka qaadin oo qaadiyun oo kaleeto iclaala qaadina la cilaaliyey isku wadadaas marsi fain kaana hadduu ka ahaado ismu faacilkii min aljwaf qulibad waa la gedinaa madatu madadiisa madada alasliyatu ee asalka loo nisbeeye hamsatana loo gedinaa wadaalika tusaalihii naxwu qaa'ilin wa baa'icin oo kale wey waxaa noo dhimana ajwafki ajwafkiina waa kana madadiisa madada uu sheegayaa waxay tahay ficilka maadiga aliftii ku jirtay oo kale hadda qaala aslu qawala marka maxaa laydhi taxaraka xarfu cilatu wanfataxa maa qablahu qulibat cilatu alifan qaala bayaca baaca aslu bayaca bayaca markaasaa la taxaraka xarfu cilatu wanfataxa maa qablahu qulibat cilatu alifan baaca ay noqoto ayadoo sidaas marka isim faacilkii marka la keenay waxay noqonaa qaawilun iyo baayicun waxaa tidhaa marka qaa'ilu waa in ism faacilkan sidii maadiga loo cilaaliya oo waxaa leedahay taxaraka xarfu cilati wanfatax maa qabla qulibat cilatu alif qaawilun waxaa leedahay taxaraka xarfu cila wow soo ma xarakaysan wanfataxa maa qablo oo waxa ka horeeya waa qaafka fadxada saar eh, qaafka iyo wowdan waxaa udhexeeya alifkeed waxaa leedahay fa huwa xaajisun hayru xasiin waa derbi aan adkayn waa daciif lima liziyaadatihi walisukuuni laba dacfiya iskugu darantay dacfiga koobaad wuxuu yahay liziyaadati xarafka zaa'idka waa ka tabar yari xarafka asliga dacfiga labaadna waa lisukuni oo xarakadu xarafka xoogay u yeeshaa ah, alxarfu yataqawa bixarakati xarafka xarakada waa ku xoogaysaa saas darteeda marka la doonay in la xadfo xarakada laga qaada an aarfa ah, yataqawa barakat lianna alxarfa yataqawa bixarakati marka waa waxaad leedahay alifkan qaa'il ku jira laba laba cilo daraaddeed waa daciif liziyaadatihi wa lisukunihi saas darteeda lama ictibaarin ee waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin qaawil wowdu waa xarakaysan tahay wafatax maa qablahu oo qaafkana waa kor dhigan yahay markaasaa qulibat alcilatu alifan laba alifaa kulmeen wa tacadara xadfu axadihima sababtoo ah haddaan xadafno maxaa soo baxa qaala soo baxee ism faacilka iyo iyo ficilka maadiya isku mid noqona lama xadfi karo ah, baayicna waa sidoo kale baayicnasna sidoo kalea layidhi marka alifkii lama xadfi kari hamsaa loo bedela markaasuu noqday qaailu baicun saasuu noqday qaailu baaicun saasuu ku noqday alifkii ee hamse loo bedelay marka waxaa leedahay wowdii iyo ya-dii looma bedelin hamse alifa marka hore loo bedel iyaga alifkiiya kadib haddana maxaa loo bedelay hamse waxaa tiraa wasmu faacil ism faacil min gayri hulaaثiyi xaalu ka ahday calaa wasni mudaaric ayuu ahaaday ism faacil oo ka yimid kayru hulaaثiyi u galay wa min gayri hulaaثiyi wasmu faacil ism faacil min غayri ثuلaaثiyi ثuلaaثi kayrkiis xaala uu ka ahaaday calىa wasn mdaaric ayuu ahaaday biibdaali awalihi maca ibdaali awalihi awalkiisa lagu bedelidiis ayadoo la jirto miiman lagu bedelo miintaasoo madmuumatan la goday maca kasri maa xaraf lahoos dhigidiisna ay la jirto qabla aakiri aakirkiisa hortiisa ku sugan haddaad rabto isim faacil inaad keento ka keento khayru hulaaثi laba shaqo unbaad qabane xarafka mudaaricaad keensan horta mudaariciisiyaad keeni mudaarican meesha xarfuanaytuu yaallo miim godan ad dhige qabla aakirkana hadduu awal kasrisanaana kasradiiaad u daysanayn hadduusan kasrirsanaynna kasrad saare khalaas kasrad saare naxwu mukrimu mudaaric u yukrimu yukrimu meesha ay taallo ya-da xarfanaytaha miimkoodan dhig qablcaaqilkiina awalba kuu kasirsanaa mukrimuun waa mid wax karaamayna cadama yucadimu yucadimu meesha yadu taallo waxaad dhigataa miim godan qabl aqilku awal kuu kasirsanaa fahuwa mucadimu istadcaa yastadcii yastadcii yastadcii fahuwa mustadciyun uu ahaa asalku faawcila iclaala qaadin iclaalki haddaan soo marray iclaala qaadina la iclaaliy marka waxaad leedahay awalka miim godan dhig qabla aakira kasri hadduusan awal kasrisanayna waa kasrine tacalama waa bartay yatacalamu yatacalamu waxaad tidhaahdaa hortaa xarfanayto meeshuu yaalla miim godan dhig qabla aakhirka kasri hadda kuma kasrisaneen kuma kasrisaneen fa huwa mutacalimun dheh waqad tuxawalu in la wareejiyaa la arkaa siiqaةu faacil ilىa naxwi facaalin in loo wareejiyo wa mifcaalin wa facuulin wa faciilin wa facilin waxaa dhici karta siiqadii isim faacilka in awsaantan loo wareejiyo awsaantan sababta loogu wareejiya isagaa sheegaya waxaa la rabaa inay tusaan kasrat اlxadaث wax badan in xadaثkaanu dhacay inay tusaana la rabaa waa amilatu malqa waxa la yidhaha waqad tuxawalu in la wareejiyaa la arkaa siiqaةu faacil ilaa naxwi facaal in loo wareejiyo w mifcaalin wa facuulin wa faciilin wa facil wadaalika tusaalihii ka sharaabin mid cabid badan i waxaa la rabaa xadadka oo cabitaanka wax badan inuu dhaco inuu tuso wa min xaarin mid gawricid badan mid gawricid badan oo qarid badan geela wagayuurin mid qiiro badan waxadirin mid wasamiicin mid maqal badan waxadirin mid digtooni badan maxaa loogu wareejina awsaantan liifaadati اlkasrati ay liifaadati kasrati اlxadaث xadadka badashadiisa inuu faa'ideeyo xadaث badan inuu faa'ideya la rabaa xadadkaa badana wa tusamaa waxaana lagu magacaabaa siyaqa اmubaalaga mubaalagada siiqooyinkooda sm اmafcuuli hada maxalo huwa ism mafcuulku maa lafdi wey ushtuqa laga soo qaatay min mudaaricin mudaaric mudaaricaasoo mabniyin loo dhisay lilmajhuuli majhuul loo dhisay limaa shayna waa loo soo qaatay waqaca uu ku dhacay calayh korkiisa alficlu ficilku ismafcuul wuxuu ku yidhi waa lafdi laga soo qaatay mudaarica mudaarica marka macaaniyay wadaagaan sidaasu u leeyahay oo xagga zemanka ayay wadaagaan marka asagaa laga bineeyahay ihahdaan culummada gabal ah, ism faacilka iyo ismafcuulka labadaba mudaarica laga bineeyahay ihahdeen sida maadigaba fiiri mudaaric markaan dhisayna alkaan ka binayna maadiga unbaan ka binayna marka sidii oo kale ad leeda ah, sidii oo kale ad leeda wa huwa ismafcuulku maa lafdi weeye ushtuqa laga soo qaatay min mudaarici mudaarico mabniyin lilmajhuuli oo loo dhisay majhuul marka ism faacil waxaa laga keenaa ficil oo ah mabniyu lilfaacil ismafcuulna waxaa laga keenaa ficil ah mabniyu lilmajhuul labadoodu saas waa u kala duwan haddana waxay ku kala duwan yihiin kii horeeto wuxuu yidhi limanin liman xadaa minhu اficlu aw qaama aw qaama bihi uu ku yidhi kana muxuu ku yidhi lima ah, kii hore liman uu ku yidhi oo caaqilu cabiri kanana lima ayru caaqilu cabir sababto ah kii hore wuxuu ahaa in badan isagaa ficilka samaynaa marna ficilkaa kuquma kanu maaha waa waa ficilka ku duldhacaaba ah, waa waxa ficilka ku duldhaca ayru caaqilka marka waxa weya taqliib ahaan ayuu saas u yeelay sida aalibka ee ficilku wuxuu ku dul dhacaa waxa dhacda inuusan caaqil ahayn marka isifaacilku wuxuu tusaayey xadad iyo xadadka kii sameeyey ama uu ku qumay kanuna muxuu tusaa xadad iyo kii uu ku dul dhacay iiri xadad iyo xadadku kii uu ku dul dhacay lima isima limaa shay ayaa loo soo ishtiqaaqdaa loo soo dhambashaa waqaca uu ku duldhacay caleyh korkiisa alficlu oo haddaad tira matruubun laba shay kutusaa garaacid waa kutusaa wuxuu kaloo kutusaa ciddii garaacidda ku dul dhacday garaacid iyo garaaciddu ciday ku dul dhacday labuu kutusaa wuxuu ku yidhi wa huwa ismafcuulkii min athulaaiyi xaale uu ka ahaaday calaa wasni mafcuulin mafcuulin wasankiisu ahaaday ismafcuul saasaaba loo yidhaha ism faacilkuna faacila u badan hulaaثiga markaasaa la ismu faacil fiir ism faacilka lama yidhaahdo ismu mufcal mukranna waa ku yimaada soomali waa mukrim waa ku yimaada ismu ismu mufcil lama yidhah ismu mufcil lama yidhah ee maxaa lahaha ismu faacil ismu mafcuulkana ismu mufcal lama yidhaah mukranna waa ku yimaada mufcal waa ku yimaada maxaa la dhaha ismu mafcuul macnaa aad u badan yahi inuu mafcuul ku yimaado marka wuxuu ku yidhi wa huwa ismafcuulkii min athulaثiyi xaala uu ka ahday calaa wasni mafcuul ayuu ahday naxwu mansuurin ku loo gargaara hadda mansuur labu tuse xadaf oo gargaaridda ah iyo kii gargaarku ku duldhaca loo gargaaray wa mawcuudin mid la wax loo ballan qaada wa mawcuudin ama mid la ballan qaada wa mawcuudin ku la ballan qaada fiiri marka waacada mansuur muxuu ka keenay صaxiixiyuu ka keenay mawcuudna waxa weeyaan waa mihaalki mihaalka marka صaxiixu lamid yahay waxba lagama xadfaayo mihaalkii صaxiixiyuu lamid yahay waxba laga xadfi maa kaliya wuxuu uga dunaa marka uu mudaaric ku yimaada yafcilu oo kale iyo masderka oo ficla ku yimaad iyo amarka oo hadda mudaarica lagaba keenaba laakiin ism mafcuulka sidiisa lagu keenaa ka صaxiix wey ka صaxiix wey wa maquulin mid la dhahayo wa mabiicin mid la gadayo wa marmiyin mid la tuura wa mawqiyin mid la ilaalina wa madwiyin mid la duuba fiiri marka maquul asluhu asluhu maqwulun asluhu maqwulun calaa wasni mafcuul qaacidadiya markaa lagu iclaaliyey waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilati wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilى saakini صaxiix faltaqaa saakinaani waxa weeyaan wowdii mafcuul iyo wowdii oo caynulkelimada aheed labadaasaa hadda kulmeen sibaweyhi iyo shikiisii khaliil waxay leeyihiin wowda zaa'idada halxadfa khalaas maquul calaa wasni maful calaa wasni mafulun waxba kama ad kama xadfana usuushi akfashna wuxuu leeya maya wowda caynulkelimada aheedaa la xadfa maxaa yaele ayadaa xarfu med ah haddii iltiqaau saakiniin dhacana xarfu med iyo mid kale ka dhex dhacana waxaa la xadfaa xarfu medka marka isagana sidoo kale labadii wow midaa la xadfay midda horaana la xadfay maquul calaa wasni mafuul cayntiyaa maqan mafuul saasuu wasnigeed noqona ومضيعna أصلhu مضيوع مضيوع قاaعدadiia lagu عlaaliyey تحركa حرف ciلة وانفتح وxت تحركa حرف ciلة وqبلh sاkن صحيiح نقلت الحaركة إلى sاkن صحيiح markii la raray oy noqotay mabu waxaa kulmay yadiyo sukuunsan iyo wowdiyo sukuunsan iltiqاa saakنina dhacay marka siiba weyhi iyo shiikiisi waxay leeyihiin wowdiyaa la xadfay markii la xadfay waxaa soo harayda yadiyo sukuunsan oo dama ka horayda uma kusirat ilbaau litaslama alya si yadu noogu nabad gasho baadaa la kasinaa mabiicun saasuu noqona haddii kale wuxuu naga noqon lahaa mabuuc markaasna waxaa isku darsami lahaa muctalulcayn bilwaaw iyo muctalulcayn bilya haddaan kasra la keenin mabuuc uu noqona ilaa wowdi waa in yadi wow loo bedelo lisukuniha wاdimaami maa qablaha marka markaasna maxaa isku darsan laha maquul mabuuc muctalcayn bilwaaw iyo muctalcayn bilyaa waa isku darsama si uusan iskugu darsamin waajib waxaa ah in kasrada waxa w in damada kasre loo bedelo in damada kasre loo bedelo litaslama alyaa mabiic laakiin akfash asagu sidaas ma wato wuxuu leeyahay mabyuuc markay aheed oo la yidhi taxaraka xarf cilatu waqablow saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilى saakini صaxiix oo xarakadii la raray intaan iltiqaa saakininkan laga hadlin a waxaa la leeyahay uma qulibat اdamatu kasratan limunaasabati wa limunaasabati ya markaasaa waxaa la leeyahay iltiqaa saakinina wuxuu ka dhex dhacay ya-dii oo sukuunsanoo kasra ka horaydo iyo wawdii oo waaw mafcuul aheed markaasa wuxuu leeyahay waxaa la xadfaa ya-da sababto ayada xarfu mad kasra ka horayda mogta ayadaa xarfu mad marka khalaas markaas la xadfo kadib maxaa soo hara madiw waa wowdiioo sukuunsan oo kasra ka horayda qadib markaas wuxuu leeyahay qulibatil waawu yaaan lisukuunihaa wainkisaari ma qablaha marka marka la ydhaha maضيic calىa madhabi sibawayhi waa maxay waa mafعl calىa madhabi aqfashna mafiil mafiil sidaasay kale yihiin waa marmiy iyo waa mawqiy waa madwiyin kuwan waa isku mid marmiy aslhu mar muyun mar muyun mafcuul marmuyun ayadoo a waxaad tidhahdaa qaacidadii waxaad marsidaa ida اجtamacat اlwaawu wاlyaa wa subiqa axadumaa bالsukuni qulibat اlwaawu yaaan waudqimat اlyaau fi اlya wa kusira maa qablahaa litaslama اlyaa marka marmiyun mid la tuuray mawquyunna waa la mid waa isku qaacidadaasa la marsiina madwiyunna waa la mido madwuyun ay aheed madwuyun ay aheed saddexdana waa halkaas qaacido lawada marsiinaya wuxuu ku yidhi aslu maa cadda aslu maa cadda alawaleyni labada ugu horeeyo oo ah mansuur ah, mansuur iyo mawcuud labadaas wixii ka soo asalkooda wuxuu ahaa maqwuulun mab mabyuucun waa marmuuyun waa mawquuyun waa madwuuyun dhammaan saasay wada ahaayeen mafcuul ay wada ahaayeen ilaa aakhiri waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa huwa ismu calaa wasni faciil ka qatiil wa jariix qatiil mid la dilay wa jariix mid la dhaawacay saasuu noqon karaa markaasna yastawi fiihi اlmudakaru wاlmu'anas idaa dukira almancuutu haddii la sheego mancuudka ama mawsuufka haddii la sheego ystawi fiihi اlmudaker wاlmu'anas waxaa leedahay rajulun qatiilun wamra'atun qatiilun rajulun jariixun wamra'atun jariixun ma dhihi kartid rajulun jariixun wamra'atun jariixatun ma dhihi kartid ma dhihi taa ma geli kartid ystawi fiihi almudakr wاlmu'anas mata ida dukira almawsuuf waa haddii mawsuufkii la sheego mawصuufku waa rajuluntaan sheegayno rajulu jariixu imraatu jariixu ad leeda jariixatun waa qalab markaas laakiin haddaan mawصuufka la sheegin maya waa in la kala saaro oo maxaa laleeyahay waxaa laleeyahay haadaa qatiilu bani fulan whaadihi a laleeyahay whaadihi qatiilatu bani fulan haadaa qatiilu bani fulan wa haadihi qatiilatu taa la gelina reer hebel ninkii laga dilay gabadhii reer hebel laga dilay wey kaasu waa markii uu ka yimaado ismafcuulku min athulaثiy wa min gayri hulaaثiy waxaa tiraa wasmu mafcuuli min gayri hulaaثiyi xaala uu ka ahaaday kasmi faacil wey min gayri hulaaثiyi ku darade ism faacil kayru hulaaثi min gayri hulaaثiyi ku dar waxaad tidhaahdaa wasmu lmafcuuli ismu mafcuul min gayri hulaiyi xaala uu ka ahaaday kasmi lfaacili ayuu la mid yahay min gayri hulaiyi xaal uu ka ahaaday ah. laakiin bifatxati ma bifatxati ma xaraf la kordhigidiis ayuu ahaaday qabla aakir aakirka hortiisa ku sugan keliya intaasa uga bedelayda marka aad rabto inaad keento isim faacil kayru hulaaثi ah awelka miimgoodan ayaad dhigi jirta qablcaaqilkana waa kasri jirta hadda haddaad doonaydo ismafcuul kayru hulaai ka yimid horta ism faacilkiiu kula mid yahay kayru hulaaiga awelka oo miimgoodanaad dhigaya kaliya meeshii ism faacilka la hoos dhigaayo la kasrinayo qablaakirka waa la fadxinaa qablaakirka ismafcuulka khalaas waa la fadxinaa qabla alcaaqirka wuxuu ku yidhi wasmu mafcuuli min gayri hulaiyi xaala uu ka ahaaday kasmi faacili ism faacilku lamida min ayri hulaiya ku dare ism faacilka uu lamid waa midka ayr hulaiga min ayri hulaiya xaal uu ka ahaaday laakiin bifatxi ma weeye tan male laakiin bifatxi ma xaraf la kordhigidiis qabla alaakhiri ku sugan qabla aakhirkaad ka faxina idan marka farqiga lagu kala garanaa ism mafcuul kayru hulaaثi ka yimid iyo ismu faacil kayru hulaaثi ka yimid waxaa lagu kala garana waa qabl akhirka xarakadiisa bes wax farqigoo kale uma dhexeeyo naxwu mukram mid la karaamayna ismu faacilkii mukrim ismu mafcuulkii mukram khalaas waa mustacaanu mid kaalma laga dalba ah halkuu ka yimid min istacaana oo sudaasiya istacaana asluhu istawana markaasaa la yidhi taxaraka xarfu cilati waqablahu saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilى saakini صaxiix markii xarakadii la rara maxaa la yidhi haddana taxaraka xarfu cilatin asaaratan wafataxa maa qablahu alana qulibat اlcilatu alifan istacaana saasuu ku noqday ismafcuulkuna sidoo kale asluhu mustacwanun uu ahay leeda asluhu mustacwanun markaasaa le taxara sidii ficilka u iclaale taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilى saakin صaxiix kadibna maxaa leedahay taxaraka xarfu cilatin asalata wafataxa maa qablahu alana qulibat اlcilaةu alifan fasaara mustacaan saasaad leedahay وأmا نحو مkhتاar fahuwa صاaلح waa u subadaa لsم الفاacل iyo wsم مفcuuل labadaba waa u subadaa labadaba waa u subadaa maxaa yeelay haddii la qadaro qablaakirka inuu ka kasrisan waa ism faacil oo la ydha asalku wuxuu ahaa mukhtayirun mukhtayirun markaasaa la taxaraka xarf cilatu wanfatxa maa qabla qulibata cilatu alifan mukhtaa haddii la qadaro fatxa maa qabla aakirihina waa ism mafcuul oo la ydha asluhu mukhtayarun ayadana sidoo kale loo cilaaliyo maxaa lagu kala garanaa marka mukhtaa wa yufhamu اlmuraadu minhu min asiyaaq siyaaqa lagu kala fahmaa saabiqa iyo laaxiqa la fiiriya hadalku qaabka u socday hadalku qaabka u socday waa inaad fahamtay haddii la yidhaha muxamadun mukhtaaru min cindi illaah waad fahmaydaa isagaa la doortay inay tahay marka siyaaqaad fiirina saabiqa iyo laaxiqaa lagu fahmaa aصifaة الmushabahatu haadaa maxaluhaa halkaana wuxuu ku sheegaa صifa mushabaha صifada yaa lagu shabahay isim faacila lagu shabahay waxaa tiraa aصifa almushabahatu bsmi اfaacil صifadii lagu shabahay isim faacil dheh hiya صifa mushabahaa maa lafdi weeye ushtuqa laga soo qaatay min ficlin laazimin waa waa arinta koobaad ama sifada koobaad oo isim faacilka iyo ay ku kala duwan yihiin sifa mushabaha isim faacilka yushtaqu min laazimi wa min mutacadid ism faacilka laazimna waa laga soo qaadan karaa sida qaama qaa'imu mucadana waa laga soo qaadan karaa sida daraba daaribu laakin صifa mushabaha laa yushtaqu ilaa min ficlin laazim ficil laazima meel ahayn lagama soo qaato lidalaalati inay tustaana loo soo qaatay calaa hubuuti sugnaasho waa sifada kale oo ism faacil iyo sifa mushabaha ay kula duwan yihiin ismu faacil yadulu calى اxuduuث wاtajadud calى اxuduuث soo dirin iyo wاtajadud haddaan idhaahdo daaribun mid garaaca garaacidda weligiis buu iska wadaa maya macalinkan maanta wax garaaca beri wax garaaci ma usbuucan wax garaaci ma usbuuca damba miduu garaaca hadaan idhaahdo aakiru mid wax cuna afar iyo labaatan sac muxuntu afka ku haya maya maruu cuna waa joojinaa waa tukaa waa kitaabu dhegaysana waa seexana mar kaloo wax cuna xuduud iyo tajadudu tusaysin faacilka xuduud ah, iyo tajadud hadaan idhahdaa qaa'imun mar walba miyuu taagan yahy maya maruu istaagaa mar waa fariisaa mar waaba seexaa marka istifaacil muxuu tusaa xuduud iyo tajadud shay soo dirina hadba soo cusboonasana maxay tusaydaa sifo mushabbahana hubuud iyo dawaab haddaan ku idhaahdo axmaru nin gaduudan ee gaduudka shayga marna waa gaduudtaa marna ma caddaada maya haddaan idhahdo aswad mid madow ma mar cadaana maya saasuu madoobaana intuu ka dhimana duusan isagu kimika isku shubin kimika inta isku shuba ilaahay googooyana waa dhacda hmm, sidii gabadhi ay masaajidda wareejinaayeen gabadha waxa weyaan meelaha laysku caddeeya inta tagtay hashiiku noo sheegay saddex boqoloo dollar ay la baxay waxaan rabaa hay tiri madowgan midabkan alla ii yeela in layga bedelo kalar kale la isaaro jafay ka siisteen kimikay ku daldaleen ugu roonaadeen si fiican markaas inta madow inta cadaan inta jaalle inta borboor toban midabay noqota saalhay dhaqaaji xaafadii ah war waatisaa ma rabo saa sidaydii horaaba dhaantayba caddeeya saa la yidhi annagu waxaan dawe kuugu talagalna waa marinay dee dadka gabana waa ku caddaadaan gabana nuucaagaanay noqdaan marka aduu nuucaanad noqotay war hadda ma iiga daraydeen lagtadiis agta kimikadana laga soo baxay lagugu shubay dawadeeni aw waa tagta guriga tagta meel madoobeedaa jire waa dhece dho meel jaallaheeda go-e bataq gaari gacan inta kusoo qaaday masaajidka iridiisa keen arikh waana yaalo qoftan waa dhiban tahay faatixada u akriya ilahay nafta ka qaado waa cadaaban tahay cadba maruu dhacah iyada gacmeeda ku doono ka waran subxaana allah hmm. ilahay qaabkan ii abuuray uma beginay leeda shaydaanka ila tala ro shaydaanka mogta taladaas baxshee walaamurannahum fala yuqayirunna khalqa allah ballan ilaahay waxaa weyn oon ku dhaar ilaahayo inaan amar siiyo oo ay bedelaan abuuristaada ha ballan aan ku qaadayo shaydaan waaba dhaartayba ha ballankii marka dadka fulinaya amarkii shaydaan ay fulinay ka soco waxaan joognay sifa mushabaha annaga hiy صiفة مشhabaha maa lafdi wey ushtuqa laga soo qaatay min ficlin laazimin waxaan idhi taas waa صifada koobaad oo صiفة mushabaha iyo ay ku iskhilaafsan yihiin isim faacil oo asaga qad yushtaqu min laazimin وaqad yushtaqu min min mutacadid waa la gartay lidalaalati inay tustaana loo soo qaatay calى hubuuti waa صifada labaad oo ayadu hubuut iyo dawaamay tusee laakiin isfaacilku xuduud iyo tajadudu tusaa wa wsaanuhaa صiفo mushabaha owsaanteeda awsaanta alqaalibatu u badan isna cashara wasnan waa labiyo toban wasni isnaani laba min baabi calimay ka ahdeen baabu calima waxaa loola jeedaa facila <laughs> baabu calima waa facila baabka facila ayaa laba u khaas tahay ka axmar waa afcal iyo wa cadshaan waa faclaan labadaas facilaay ka yimaadaan facila laasimayna ka imaanaya ilaa waa kii lagu yidhi ficil laasima laga soo qaataay ka imaan maayaan facila oo mucaddaa marka afcal iyo faclaan wey labadaas facilo laazima ah iskale inaani laba min baabi calimay ka ahaadeen wadalika ka axmar xamira waa gaduudtay ama waa casaaday ah, fa huwa axmar waa mid gaduudan wacadisha waa oomay waa midaan oonku ka harayn ah, cudurro waxaa jira hadday ku dhacaan dadka ama xoolaha qof uusan marna oom ka tegayn mar walba iska oomay maxaa la idhaha war nin iga lumay ma magacuba lah xanuun saasaa jira xooluhu ku dhacaa ya haleda beerkayaruhu bela miya annaga beerkayaro imaanaa noqoon magac kaluu noo lahaa o iga lumay magacaadiia ah aan reer miyiga aan uniqin anagu oo saas hashaanu sidaasay noqon iyadana waa isku beerka iyo boga isku dhega biyo kastege ceel kastege dhukaan dhukaankaasu ahay ma dhukaanka dhukaankaasu ahaa ha dhukaan dhukaanay qabta hasha ah, he marka cadshaanku waa wax sidaasa waa oon oo laazimaya maa oon oo mara maaha waa oon laazima waa yahay wa arbacatun afar wasina min baabi xasunu ka ahda baabu xasuna waa maxay waa facula waa facula wadaalika tusaalkii ka xasanin xasani waa maxay waa facalin junubin junubinna waa maxe waa fuulin fuulin wa shujaacin shujaacna waa maxe fucaal wey wa jabani jabaan waa maxe facaal wey afartaas wey waa facalin fuculin fucaal iyo facaal ah. afartaas wey xasanin mid wanaagsan jabunin waxa junubin mid janaabo qaba shujaacin mid geesiya jabaan mid fulaya wey wasitatun lix wasina mushtarakatun waa mid la wadaagsado bayna albaabayni labada baab waa maxay facila iyo facula ah, facila iyo facula ka dhexeeyaan wadaalika ka sabdin waa faclin wasinka koobaad oo la wadaagsadaa faclin sabdin iyo wadakmin alawalu mid ka horeeya oo sabdin ah min sabida ayuu ka ahaaday sabida shacru tintii waa jilicsanaaday wasabdu ashacru ladii laa jucuuda fiih sabdiga waxa la dhaha tinta aan meel iskaga laabmayn saas waxa way u fidayda waa tin aad u jilicsan meel yaroo isku laaban ma leh wasabdu ashacru aladi laa jucuuda fiih waa si waa tinta fidsan aad u jilicsan saasay waxa weyn u shubmayda male meel ay iskaga laaban tahay ma lagu arko markaa sabida shacru aa la yidhaahdaa tintii waa jilicsanaaday bilkasri facilu ka yimi sadin markaa mid jilicsan wey wadakminu mid buuran wey waani midka labaada ah, min dakuma shaygii waa weynaaday ayuu ka ahaaday bidami ayaa la akriyey waa wasnigii koobaad waa faclin wasniga labaad waa ficlin wuxuu ku yidhi waa sifrin waa milxin sifri waa mid maran sifir soomaalida waa soomaaliguba saas sifir wey waa eber wey safir almakaanu ay khalaa waa khaalid noqday wey mustasfira almakaanu mid maran ayuu noqday milxna waa mi cusbadii waa dhanaankii waa dhanaankii marka wuxuu ku yidhi alawlu midka horeeyo sifrintaa min safira bilkasri min safira ayuu ka ahaaday safira almakaanu ay khalaa waa khaali noqday halkaasuu ka yimid waa marnaadoo wax dhex jooga male halkaasuu ka yimid waa ثaani ka labaadoo milxin ahna min maluxa maluxa almaau biyihii waa dhanaanaaday wey halkaasuu ka yimi marka ficlin ayay ku yimaadeen wa xurin wa sulbin xur waa ficlin markaana faclin ficlin ficlin ah, wasinka ka dhaxeeya oo saddexaad waa ficlin asal ah, ficlin xurin mar labadii ra-oodaa la isku idqaana wa sulbin mid adadag alwl mid ka horeeya min xara ayuu ka ahaaday asluhu xarira uu ahaa bilkasri xarira waa xoroobey ah, xor ayuu noqday xarira ah. waa saani midka labaadoo sulbigaana min saluba waad adkaaday uu ka yimi bidami ayaa la akriyay wa farixin waa faacilin marka faacilin weeye markaan iyo waa najisin farixin mid faraxsan waa najisin mid najaas ah alwl mid ka horeeya min arx ayuu ka ahaaday arx fahuwa farxu bilkasri alaqriy mid faraxsan waani midka labaadna min najusa najasa najisa oo facila waa jirtaa najusa oo facilana waa jirtaa marka facilu ka soo qaad najisa labaday ku timaadaa najisa ka samica mudaariceed xuu ku imaana yanjasu najusana mudaariceed ku imaana yanjusu marka labaduba waa صaxiix waa isku mid najisa yanjasu najusa yanjusu bidamya aakri wa saaxibin wa daahirin tan la maxee waa faacilin fiiri waa marka facuule iyo faciile oo laazima oo faacil ku imaana ma badna waa taasa waa jirtaa facuule oo faacil ku timid iyo faciile laazima oo faacil ku timid haalibu markiiba kuu cabira waaya wa saaxibin mid saaxibaya wa daahirin mid daahira alawlu kan u horeeya saxiibuu ka yimid bilkasri saxiiba wuu la saaxiiba faciluu ka yimid waani ka labaadna dahura uu ka yimid bidami daahiru noqdo wasinka ugu dambeeya waa faciil inay ku yimaadaan faciil wa bakiilin mid bakiil ah oon oo waxa wey aan waxba bixinayn iyo wa kariimin mid deeqsi ah way iska soo horjeedaan labadooda alawlu mid ka horeeya min bakiila bilkasri u ka ahday faciiluu ka yimid bakiila bakiiluu noqdo wa haani ka labaadna min karuma deeqsiu noqday bidami wa hiya sifa mushabaha